الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد waxaynu ku soo jirray baxigii imaamku uu tilmaamay ee ku saabsanaa jizyada ayaa laga qaadayaa yaase laga qaadaynin waxaynu soo tilmaannay marka sheekhu asagu inuu u iilanayo jizyadu in laga qaadayo min kulli kaafirin ogolaaday in axkaamta sharcigu ay ku dareersato in laga qaadayo baynu soo marray oo asagu sheekhu tilmaamay wuxuuna yidhi walaa farqa kala qaad ma laha bayna cubaadi الnaari dabka kuwa caabuda iyo wa cubaadi اlasnaami asnaamta kuwa caabuda bal ahlu اlawhaani kuwa asnaamta caabuda aqrabu ka dhow xaalan xagga xaalka min cubaadi الnaar dabka kuwa caabuda iyo kuwa asnaamta iyo awliyada caabuda xagga yaaba waxaaba sokeeya kuwa muxuu ahay asnaamta iyo awtaanta caabuda maxaa yeele cubaadu naarku ayagu waxayba aaminsan yihiin laba khaaliq inay jiraan ilaahu lkhayri wa ilaahu shar aldulmatu waannuur labadaa ilaahay bay aaminsan yihiin wax bacti ah iyo isa soo saarid iyo qiyaamo iyo ambiyana ma aaminsano marka waa munkir nubuwaat niman noocaasoo khariban weeyo xataa maxaarimtooda guursanaya oo hooyadii aroosaya oo walaashii guursanaya amaa kuwan ahlu awtaanta carbeed ee mushrikiin alcarab ah baqaaya baaba ku jirayba tiibuu sheekhu tilmaamahaya wa kaana fiihim cubaadu lawtaanka waxaa ku jiray min atamasuki ku dhegnaanshaha ama qabsiga bidiini ibraahim ibraahim diinkiisa in la qaato la qabsado maa lam yakun fii cubaadi innaar waxaanan ku jirin cubaadu naarka bal cubaadu الnaari acdaau ibraahim alkhaliil dabka kuwa caabuda nebiyullaahi ibraahim colkii weeye meesha kuwan mushrikiinta ay ku maxaabsadaan in nebiyullaahi ibraahim ay raacsan yihiin oo ay taageersan yihiin oo rumeeyeen sidaa darteed baa abu jahl xataa yowma badrin wuu qunuudaya qunuud buu ku jiray wuxuu lahaa ilaahayow anaga iyo muxammed maanta kayaga alle u dhow u gargaar kii alla ka fogna alla maanta dullee halkaasay markaa taagnaayeenba ilaahu hebel eh, mxuu ahaayey kaanadoo qaraabo goyska ah in alla ku xidhnayn ee xadhigga alla gooyey ilaahayow maanta mxuu ahaay jebi midkaa ahlu khayrkana u gargaar habaarkiisi baa loo aqbal marka niman aaminsan in ibraahim iyo ismaaciil ay ku diin yihiin maxaarimtooda in badanoo ka mida aan guursanin qaraabada xidhiidhiya wuxuun baqyo diineed mushrikiinba ha noqdeen gaale ah yay ahaayeen marka gaaladii baa kala daran oo kala sokeeya iyagoo wada kafaraa oo mushrikiina bay haddana sii kala fog yihiin <clears throat> faidaa ukhida haddii laga qaaday minhum min cubaadi الnaar aljizya koodha haddii laga qaaday faakhuduuhaa jizyada in laga qaado min cubaadi اlasnaami baa awlaa ka mudan wa calaa dalika sida ayada in min kulli kaafirin laga qaadayo bacda maa laga adkaado in jizyo iyo sayf iyo islaam loo bandhigahayo wa calaa dalika tadullu sunnatu rasuuli illaahi sidaasayna tusaysaa sunnadii nabi maxamed kama habata canhu sida nabiga ka sugnaaday fii saxiixi muslimin annahu qaal inuu suubanuhu yidhi burayda markuu ciidanku u dhiibay ee uula dardaarmayey iyo saxaabi kaleba xadiidkii burayda caanka ah weeye nabi wuxuu ku yidhi idaa laqiita caduwaka cadowgaada hadaad la kulanto من almushrikiina gaalada kaaga cadowga ama gaalada ka tirsan fadcuhum waxaad ugu yeedhaa ilaa ixdaa khilaalin alaa saddex xaalo ugu yeedh cadow mushrig ah caduwaka min almushrikiin caduwaka min ahli kitaab lama dhihi ee waxaa leeya caduwaka min almushrikiin lafdiga haddii la idlaaqana mushrikii alcarab baa kow soo gelahaya cubaadu alawhaani baa soo gelahaya fa faayatuhunna ajaabuuka saddexdaa mid ka mida kay kaa yeelaan ajaabuuka ilayha ay ila alkhilaal aalaat ixda alkhilaal aalaat saddexdaa arrimood mid ka mida tay kaa aqbalaan faqbal minhu ka yeel baa layidhi wa kufa canhu xabaddana ka jooji iyo dagaalka idan saddexdaa xaalo maxay ahaayeen uma amarahu nabigu wuxuu amray an yadcuwahum inuu ugu yeedho gaalada mushrikiinta ila alislaami aw iljizyati aw yuqaatilahum xadiidku xadiid dheero caanoo saxiix muslim ku yimaada oo kun toddoba boqol soddon iyo kow oo faahfaahsan axsanu xadiidu fi lmaqaazi wasira balqutiriya axkaamtu nabigu si fiican ugu sharxaa cuhuuddi buu kaga hadlay dardaaran khaas ah labadii qodob ay culimmadu sheegeen ninkii laga waayo inuu baabba'ayo adduun waxba uusan dhaqaynin aakharana uusan meel la gelaynin meel la helaynin buu nabigu kaga hadlay wa taqwa allah wa cadamu lisaa'ati ila annaas labadaa qodob sheekh islam ibnu taymiya waxay leeyihiin laba rakiiso oo nasriga iyo guushii gargaarka ku xidhanya nabiga ku sharaaqa xadiidka asaga kow waxaa weeye in umaradu iyo mas-uuliintu iyo adiga ka dowlad ahaan ilaahay aad ka cabsato oo noqoto ilaahay nin iska ilaaliya oo alla ka baqo oo isdhowra fii nafsihi idan naftaad inaad ka adkaato ood ilaahay caabudo ood alla ka xishooto ood ilaahay ka baqdo waa qodob adiga ku khuseeya qodobka labaad alixsaanu ila annaasi wa cadam alisaa'ati ilayh aadamaha in loo ixsaanfalo oon la xumaynin la dulmiyin lagu xadgudbin ballamaha aan laga bixin aan mxuu ahaay la goynin aan mxuu ahay dulmiga ictidaaga iyo baqiga laska xadgudubka labadaa qodob buu kala hadla idan fii khaasati nafsihi iyo ciidanka iyo jeiska nabigu waa la hadlay dulmiga qadriga mutlada muxuu ahaayey eh, muxuu ahaayey isheeg khuluulka khiyaanada waxaasoo dhan iyo baqigu kala hadlay labada haddii laga badbaado adduunku waa soconaya bal ibnu qayim wuxuu dhahdaa hal mid ka mid a ah haddii aad ku dhacdo adduunku waa dumaysaa maalmo inaad iska sii dugdugtaa laga yaaba ood xoogow hidaan hiddo muxuu ahaayey laakiin meel fog waxba gaarsiin maysid idan waxaa inaga khusay xadiidkaani uma amarahu an yadcuwahum ila alislaami aw iljizyati aw yuqaatilahum ama inay islaamaan ama ay koodhiiga dhiiga bara bixiyaan ama la dagaalamo idan xadiidkan mushrikiin baa loo deliishada culummada ka niqaasho iyagu diiddanele jizyadu waxay khaas ku tahay ahlu kitaabka xadiidkan waxaa ku dhex yimid bay leeyihiin wa idaa xaasarta ahla xisnin min almushrikiin yuhuudiya nasaaro mar waa ahlu kitaab dhan haddii laga sheegan laga firan waa mushrikiin oo taas cidna ma diidano marka leeh waa ahlu kitaab oo mushrikiin ma ah aslu diinihim baa laga hadlaya aslu madhabihim waa diinihim ilaahay keligii in la caabudo oon loo sharig yeelin bay ahayd laakiin waagii dambe markay inxiraafeen inay shirki ku dhaceen taasi muran ma laha qariinada tusaysale xadiidkan inuu ku saabsan yahay ahlu kitaabka waxaa ka mida waidaa xaasarta ahla xisnin min almushrikiin alcarab maa kaanuu ahla xisnin bay leeyihiin mushrikii alcarab iyo jadiidatul carab niman bannaan taagan oo saxaro deggan ama tuulooyin deggan ood waranka isgelinaysaan oo bannaan dhaga iska helaysaan bay ahaayeen xusuun iyo dhufaysyo iyo qalcado waaweyn oon warma laga soo tuuray iyo manjaniiq iyo caraado laga soo tuuro muxuu ahaay waxaa iska lahaa yahuud iyo ahlu kitaab iyo nasaaro marka dikru اlxusuun fii hada alxadiid waa qariina tusaysa waxaa laga hadlaya inay yihiin mushrikii ahli min alyahuudi waاnasara niman baa halkaa mara ragga macnaha tilmaamay waxaa ka mid ah alxaafid ibnu muflix kitaabkiisa alfuruuc fii kitaab اljihaad markuu marayo xataa ibnu taymiya ishaaray maruu niqaashahayey laakiin ibnu qayim isagu ka tegey wa qaala wuxuu yidhi almugiiratu licaamili kisra muhiira bnu shucba athaqafi saxaabiga asna caamilu kisra wuxuu ku yidhi markii intii la duulay muslimiinta ay kisro galeen oy reer faris foo degeliyeen raggii qaadada ahaabuu ku jiray muqira bnu shucba ciidan weyn asagu watay baa ninkii kisra ee haystay reer faris ba wuxuu yidhi bal nin aan la hadlo oo afka yaqaan oo cod balanoo fasiixa oo ah wax ifahansiiyey intaynan fooda isgelinin iisoo dira muqiray anaa u tagay cid kale u tegi mayso muqiraa marka u tagay maxaa tihiin buul horsiinibu weerran baad haysaan adduunka soo baabi'isee caraboo dhan baad soo afgoosateen reer ruun baad fooda geliseen oo meel saarteen hadda annagaa noo dhil qaateen maxaa tihin horta aan xur waxaan ahayn buui dad carab la yidhaahdo masaakiina oo saxaraha xijaaz dega oo lafta mudmuusada timirta faqri waxay ka qabaan namusu nawa buui laftimeedkaan muusan jirray cuni jirray ilaahay hayrkii baan caabudi jirray waan isdulmiyi jiray wax kastoo ilaahay cadhageliyaaan ku dhaqmi jirray annagoo cadaabka adduunyada ku sugan cadaab dunya waalaakhira ashaqaa oo ganata ah oo bakhtigu noo bannaan yahay oo baaba'nay baa ilaahay nabi noo soo diray buui aan naqaana nasabkiisa dhalashadiisa abtirkiisa dadnimadiisa iyo ammaanadiisa baan naqaan wuxuu noogu yeedhay howlahan tawxiidkii qaraabo xidhiidhiskii ilaahay in la caabudo wanaagga lagu dadaalo runta la sheego zinada laga fogaado khamrada laga fogaado ilaahay calankiisa la qaaday ee diinta lagu dagaalamo taasaan u soconnaa wuxuuna noo ballanqaaday dagaalkan aan ku jir adaan ku dhammaanna janna diyaar ah haddii aan joognan guul iyo limin baan ku geeranaynaa buui anugu haddaanan maanta kaa farxano aan ku qabsaninna ninka dambeya ku qabsan doona buui taasi waa shiki ma laha reer faris kuwii laqaan nahay ama anaa laqi intay la socoto ama iga dambaysa laqaysa buui warkuu iskawaa dhammeeyey bal wuxuu odhan iska tagaan soo tashaday marka muhiira markuu u sharxayey qadiyadda islaamka cardulislaami cala almukhaalifiin wاlkafara wuxuu ihi amarana nabiyun xadiiska dheer fi saxi bukhari od garanaysa bu asalkiis ku yimaada sheekhu laakiin hadda xub u tiran baan filhayaa waa u tiri ha halkaasuu xaafidku aad ugu sharxay inta watigii wakhti buu ku bixiyey aad buu ugu bixiyey waliba wuxuu aad u tilmaamay niman baa waxay dhaheen xadiidka in jiza laga qaado majuusta iyo reekistra laga qaadiyo farisiinta laga qaado jizyo waxaa la infiraaday cabdiraxmaan bn cawf baa la infiraaday waa khata muhiira qiraya inuu nabigu amray in laga qaado majuusta laga qaado jizyo amarana nabiyu nabiga wuxuuna faray an nuqaatilakum inaan idinla dagaalanno xataa tacbud اllaha ilahay keligii inaad caabudaan aw tu'addu اljizyata ama aad jizyada bixisaan koodhiga boro labadaa mid wey ima الsayf wa ima اlislaam wa ima اljizya ida sheekh intan uu ka raba maxalu shaahidku in reer faris oo ree kisra boqorkii boor kastoo qabsada haddee reer faris baa ka sare yidhahdaa mid kastoo reer ruum qabsadana waxaa laiska yidhahdaa muxua qaysar ninkii xabasho xukumi jiray ama madaxweyne ka noqon najaashi baa laiska yidhaahdaa muxuu ahaaye wixii turkiya iyo muxuu ahaay qolyahan turkiyiinta u noqda madaxweynena khaaqaan baa laiska odhan jiray wixii muxuu ahaayey masar taga waxaa laiska odhan jiray muxuu ahaayey mm, masr masr casiiz baa la odhan jiray iskandariya kii fadhiista waxaa la odhan jiray muxuu ahaayey maqowqis baa laiska odhan jiray hindiya iyo meelaha ka batalyoos iyo waxaa noocaasaa la yihahda waa asmaa ay leeyihiin masaroo dhan ninka isku xuma alexandariya ilaa iyadoo dhanbana fircoon baa la odhan jiray idan waa asmaa musطalaxaad ictibaariyaoo shakhsiga magacan leh yaman wixii qabta tubac iyo wax noocaasaa la odhan jiray iyo aqyaal jamcu qayl waana ugaaska marka wuxuu sheekhu ka rabaa reer kisra maadaama ay ahaayeen reer faris ay majuus ahaayeen sida la og yahay muqirana uu leey nabigaana faray inaad ama dhammaataan ama aad islaantaan ama aad jiza bixisaan waa daliil calى ana aljizyata tu'khadu min almajuus cabaat الnaar wa qaala rasul lah sl quraysh wuxuu ku yidhi hal lakum fii kalimatin tadiinu lakum biha alcarabu wa tuؤaddii alcajamu ilaykum biha اljizya qaaluu ma hiya qaala laa ilaaha ila اllah xadiid labaad oo ka daran xadiidkii hore aslu dacwaba buu nabigu ku bilaabayba markuu cardinaya mabda'iisii iyo diintiisii ee carab la hadlahayay ee diinta ugu yeedhaya xadiidkii nabigu fii maradi wafaati camihi abi aalib ee jacfar iyo ibnu cabaasba warinhayeen buu sheekhu qayb ka soo qaatay abu aalib markuu guul ku urursaday oo ilgeeriyaad uu noqday bay quraysh tashatay nebi maxamedna uu soo dhigtay oo raggiisii bateen oo islaamkii kordhay oo dhowr boqol ay ku dhowaadeenba saxaabadu ilaa saddex boqol bay gaadheen baa la ciidlaagayada laakiin weligu waa mustadcafiin nabigu laakiin ma nasanhayo hurdaladii mahayo dacwadaasu wadaa kaarar buu qaybinaya islaam ah maalin walba nin cusub baa soo galay oday quraysh waxay dhaheen sidaa hadday ku socoto maxamed markoo dhan buu la wareegi intuusan idana qabsanin aynu heshiis la gallo heshiiskaas waxayna tara adeerkiina ilgaraad buu leeyahay axad kaloo maanta uu ceesi ama uu wax ka dhagaysan ama wax ka feermayn karaa ma jiree odaygu hanaga naga dhex galo oo hana kala qabto wasid ha noqdo bayna arafayn asaguna wuxuu doonaya ka soo qoro annaguna waxaan doonaynaa laba dheerdhaxaad bartankaan iskugu nimaadna haaf iyo haaf wax boqola lama helo wax dhammaystiran lama helo dhexdaan iskugu nimaado war hebelo waxaad iska doonaysaa adu boqolkiiba boqol baad raadinaysa anna boqol boqol taa suuragal ma adduunkaba lagama hele dhaxaadka haaf soo tanaazul annaga aan tanaasul abu jahal iyo abu sufyaan iyo sufyaan safwaan ibnu umaye iyo umay ibnu khalaf iyo quraysh maqaawirteeda iskugu tagay meesha qoys kasta rag nin bay ka keeneen labiyo toban oday oo madaxweye weyna u tagtay odaygoo xanuunsan waxay dhaheen abu aalib waxaad og tahay meeshaan hawl marayso wiilkaadii adeerka u ahayd ee waalka dhalay waxaan isku hayno dhibkana kala haysta inaan isku rafaadno wiilkii waa naga sidacleeyey annaguna waa ku rafaadnay isku daallay waxaan kaa codsanaynaa in hawshan aad xal u keento oo annaguna aad wax naga goyso waxaan doonayna mataalibtannada mataalibta aan doonayna inaad wax ka goyso asna wuxuu doon wax ka goyso marka aad reerka heshiisiso wuxuu idhaa idin idinku maxaa rabtaan waxay dhaheen waxaanu doonaynaa muxamed hawshiisa wato xor weeye saa loo fiirin maayo way soo daaleen nabiga waa nafta u keenay waa samreen naflacaari weeye hadda waxay dhaheen maxamed dacwadiisa ha wato diintiisa ha faafsado ninkuu doona ha u yeedho laba qodob baan ka rabnaa kacbada gudaheeda muxaadarada ha ka daayo muxaadarada uu kacbada la soo gelahayo inagoo howlaha nagooda naga dhex goojinayo taa hanaga daayo banaanka masaajidka banaankiisa kor ha dhigto makrafoonada xaafadaha ka shaqaysto wadooyinka ha dhex qaado ciddi raacda ha raacdo intan muxuu ahaayey beydka muxuu ahay gurigan daaru nadwa ah in wax ku maamuleen fadhiisanno ee carabtu noogu timaado in dadka ku maamullo intan ha noo daayo lanna carab ka yimid muxuu ahaa yeman ka yimid iyo midka waqooyi ka yimid iyo midka ka yimid mxu aha ciraaq xuduudeeda iyo midka shaam ka yimid beydkanay soo galaan oo lagu xurmeeya qurashdadka ku haysataa haddii beydkii wiil ka dhex goojiyo oo muxaadaro kala istaagan alxamdu lilah tawxiid sharxaysa shakina baabi'inaysa waa lagu kala tegahaya waxay dhaheen guuri aqalkan cad ha daayo intaa keliya ha soo galo ha ku dawaafo ha ku cibaadaysta laakiin muxadarada ka daayo qodobka labaad shirarka markaan qabsanayna aan fadhina bannaanka iyo kabdhoodka iyo mxua ah nadawaadka muxaadaraha naga daayo labadaa qodobasaan rabnaa wixii kale waa fasaxan yahay wadaaddaha masaakiinta ee muxuu ahaaye maanta haddii la odhan lahaa niman yaho wax kasta xor baatin adduunka ee muxuu ahaayey albeyt alabyad fii washington keliya ka leexda haye waxaad kaloo ka leexataan muxuu ahaayey intan xaramaynka ah dacwada ka daaya ku cibaadaystaga daaya maa sha allah makaasib dacawiya lam muxuu ahaaye tamura fi taarikh cala alcalam islaamiy waa maksab wadaadaha anagu inay waashaan oo khafiifaan bay sigi lahaayeen qoli ogaadoonoo masaakiina horaanba caqli darra lagu tumi jiray ayaa waxaa la yidhi muxuu ahaayey kaalay jigjiga imaada addisababa hee xoogoo ka muxaadareeya meelahaas ka hadla mucaadadiina iska qaata suufiga mushrigay ogaadeen iyo midka islaaxa khaliica iyo midka tadaamunka isdhiibe asagoon munhasimka iyo ka dabaqoodhiga iyo jaajuuska tuugga iyo khaa'inka kulli kuwooda tukada masaajidda waad fasaxantii idinkan iska hadla meel ha wareego marna carabaha taga soo noqda jihaadkana joojiya iyo halgankii raadkii muuqday ummaddan wax kale maysan haynine waxaa la rabay raad muuqdaa jira amminkan marka hadda wadaad soomaaliya hadlahayo oo halganka iyo taarikhda soomaaliya ka hadlahayo axmed guray buu soo qaadan waa raad muuqda wuxuu soo qaadan ina cabdilxasan buu soo qaadan raad muuqda weeye sheekh xasan barsanow soo qadan waa raad muuqda sheekh yuusuf bashiir oo alburci buu soo qadan raad muuqda weeye halgankii ay culummadu geysteen ama ummaddu ay gashay baa muuqanaya haddaan xaggaba la aadeen haddii la yidhahdo xorriyad iyo muxuu aha istiqlaal iyo wadaniyadna xaawataako iyo dhagaxtuur iyo swel iyo waxbaa kuu muuqanaya leegay wixii sakaraadka yani raadkan inuu dhumaan noo daran wax kale maanan ka rabin inaysan adduun qabanaynin oo aysan etoobiya dumin karin way muuqataa laakiin ummaddan abtir iyo raad bay leedahay guusha adugu haddaad xaqiijin weydo waxaan rabnay wiilkaada inuu raadkaada qaado aabbaha yaa dil axmaaraa dishay asagoo marka micilisanhay inuu qaan gaadho hadhow wuxuun axmaara ku duuli ama gaal lukagoyn ku biraan doonaynay laakiin raadkiiba haddaad baabi'iso oo saad u wadday bohol kula dhacda baashi maca salaama aabbahaasu u socday god buu ku dhacay lawaan baa kugu xigta aabbaha gaal baa dilay oo adeerkaa waa shahiiday oo walaalkaa halkaasaa lagu dilay gaal baa raad muuqdo wiilkuusan ka dhumaynin wey maxaa hadda iyo taabicin lagu halqabsadaa waa taariikh iyo abtiraan leenaan higsanayna wey manama soo marin wadaaddo intay halgameen jihaad bilaabay toddoba iyo toban sana say u wadan waagdam axmaar oo la galay gobolkaaba ma soo marinba waa taariikh xun oo naga hadhaynin weeye weliba qoyskanaa bilaabay muxuu ahaayey soomaali hawshan u bilaabay waxay in badan ku hanjabaanba annagaa reera diineeda brofeshonaal baan nahay hawsha annagaa soomaali u hayna kan weeye waxaa ilaahay ka dilaaciyey dakhar aan cidnaba laga dilaacin baa ku dhacay waa ceeb aan laga maydhin doonan weeye hawsha adaa la ilaaliyo say u socdeen bay oola galeen lagu kala tag dib dambe marka dacwa salafiya inay meeshaa ka soo cifato halgan dambana ay bilowdo way adag tahay waxaa waliba nooga dara konton sano iyo suufiyadu waxay nala daba taagnayn yuhuud baad tihiin dolar baad soo qaadateen dabada ka timbaraysan tihiin nimankan ordahaya waxba ka dhiga khaa'imiin tuuga way gaalada isku xidhan yihin gaaladay u shaqeeyaan yuhuudda iyo maraykan iyo gaalao dhan bay isku xidhan waa tuugba warkaasay ku hanjireen suufiyadii east africa ku nooloo dhanba bay la taagan hadda marka lagu arko wadaadkii salafiga ee mujaahidka iska dhigahayey ee reer kala gaabiyey ee toddobiyo toban sano reerkii ogaadeen ku leynha ama absame ku leynhay waa jawaasiis ee magaalo kasta ku dilahayey marka la arka marka maleysian la fadhiya oo la shaqaynaya oo weerarka wadanka lagu hay ka qayb qaadanaya oo ciidankaadii raggaa wax la soo baray ee wadaaduhu xoolo islaan lagu tababaray safi gaala ku jira maxay suufiye odhan hadda kii ina sayd nuur ahaa juju wuxuu la fadhiyaa magaciisi mxuu aha kii ina sayd nuur ahaa haabit miyuu aha mise nadiir buu ah nadiir yaa hadda la fadhiyaa wuxuu leey maxaan idiin sheegayn soo nimankan wahaabiyada inay gaala yihiin oo yuhuud u shaqeeyaan maanay idiin sheegin aabbahay oo nool absumuushawshaa maydin diidin hadda maxaad haysaan kala gabasha kala carare kulligood meelay galaan baa laayahay labaatan sano ka hor baan idiin sheegay buui waad iga diideen nimankan waa khaa'imiin ummadday lugoynhayaan gaaladay wada shaqeeyaan waa kuwan hadda la fadhiya la shaqaynaya asagiiba hadda mucaarada oo la xidhaa maalin kastaba kii suufiga mushriga ah ba hadda la xidhaa mucaarada waalkii wahaabi muwaxidkana waa maxay hee waa saxiib iyo zamiil muxuu ahaaye gaalada iyo malle zanaawi weeye waa wixii dhan baa isu bedelahaya howlahaas waa in aad looga fiirsado taariikhdan ummadda laga dhumin wadaadkaa dhawaaqahayow taariikhdan inay dhunto iska ilaali ummaddan abtir beele taarikh beele nimankan toddoba imaaro islaamay soo baabi'iyeen waana maxmiya yahuudiya nasraani iyo gaaloo dhan baa ilaashada in ayaga intii la baabiiyo ay isku xidhmaan baa la diidan yahay xamar iyo ilaa adisababa xamar iyo muxuu ah ilaa khartuum oo dhextaashan dhexda laga bixiyo oo jaado oo muxuuah dawla muslima ah oo muslim u badan ilaa masar buur siciid ilaa xijaaj la isku xidhmo lagu kala tago idan intaa in la baabiyaa la diidan yahay marka mar kastoy khatar galaan waa loo soo gurmadaa axmed gurwey markuu intuu ka caydhiyey harargee ka ballaabay uu dhaafiyey agsuun buu geeyey adisabab farduu ku xidhan jiray adisabab wax ma ahayn fardaha geela u daaqi jiray aksuum waa caasimadda maqale tigree wey hilibka caydhiinkuu baray hilibka caydhiinka dagaaladu cunaan dhaqan ma aha asagaa baray markay neef qashaan hadday dabshidaan qiiqaa la arkahaya marka mujahidiintaa soo weerara waa la baabiinhaya marka neefku waa qasha isagoo ceelin bay cuni jireen way ku tageen taarikhda waa inaad fahantaan muhim jiddan wey idan markuu intuu halkaa geeya baabi'iyey waxaa u soo gurmay bortuqiis sbaanish jarmal aaliyaan oo nimankan talyaaniga ah itaaliya iyo taaliyaanoo jarmalka lix dowlad baa usoo gurmatay hub cashra loola yimid muslimiinta waa la jebiyey raadkaa muuqda ummaddan laga baabi'in haddii laodhan lahaa toddobiyo toban sanay dagaalamhayeen wax u gargaaray waayeen soomaaliya dowlad noqon weyda oo baaba'day waa la iskugu tegey intii tabarta si u wadeen waagii dambe way baaba'eenoo halkii way qoryihii bay dhigeenoo waa iska tageen danto way raacdeen waa raad fiican wey laakiin say u wateen bay waxay ola galeen gaaladii hadda xaggee la geeyaa jawaab ma laha wadaaddahanagii difaacahaya iyo absam waxay leeyihiin muxuu ahaaye daruuraa keentay daruura keentay aniga waxaan xusuustaa cabdulaahi sacdi iyo xasan jira qaniine iyo kii ku xigay cabdiwahaab makaayil miyuu ahaa iyo kii ka sii dambeeyey reer qurxey isaguna muxuu ahaa ii sheeg eh, khadar macalin kii reer wardheera asagu inaa duulana cabdirashiid eh, duulana miyuu ahaa shantoodaas oo mid uu la taagan yahay war nimankan waan la xisaabtami doonaaye niman yow xabad iyo qoriga naga dhiga tabar ma hayno soomaaliyaa duntay agoon baan noo soo qaxday qaxootiyaan ka soo noqonnay nimankan maanta fooda ma gelin karno aan cifanno carruurta waxa noo bararto aan aqoon yeelanno jaamacadaha aan ka soo baxno warkooda aan fahanno ciidankooda aan dhex galno markaan tabaraysanno baan maalin huku siin doonnaa inoo kaadsha waxaa leey murtadiin baa lagu jihaaday mid walbaa la gaadahay mid walba xabad baa la gaaday in xabad la gaada ku janno tagahaya asagii maanta haddii lagu janno tago markuu meeshii ina duulane iyo galay muxuu ahaa ina qalinle iyo ina sacad u galay haddii lagu janno tago wuxuu dhihi haa waa lay takfiirinhayaa khawaarij baa takfiiriyiin hatiiso in laisfaham maxaad seel dadku baabinaysa nimankan abtirna waa wadaagtaan waana kula dhasheen ilma bay ahaayeen wayna soomeen wayna tukanhayn maxaad ku laynaysay waxaan ku leynhaya etoobiya la safnaa oo addu maanta la safan tahay maxaa isbeddelay waxaan arki ku kale dowladda shariifka waa xukuma murtada kaafira laakiin acyaanta takfiirin maayo maxay dowladdan hawiye eedday waxay eedday dastuurna way qaateen gaalna way la shaqaysaa ma tahay mise ma ah in la isweydiiy muhiim waxay leeyihin dowladda shariifku waa xukuma kaafira murtada laakiin acyaanteeda iyo afraadeeda takfiirin mayno shariifka laftirkiisa galaan dhihi mayno jana qow baa gaala dhihi mayno cabdiqaadir muxuu ahaa iisheeg cali cumar baa gaala dhihi mayno ibraahim cadow baa laakiin ayada korka marka laga qabto oo tareen la saaro xukuuma kaafira murtada wey limaada liannahaa gaalay la shaqaysaa dastuurna way qaadatay haddaad tirahdo kuwan absame iyo shariif maxay isdooriyaan indhaha la caddayn takfiiri khaarijata lagu dhiib maxaa jira war kuwan dastuurna waa qaateen oo si cad u qaateen weliba oon cidna ku qasbin gaaladina ayagaaba hadda ka daranoo ciidanba u ah kuwan bannaan bayba joogaanoo ayagaaba addoommo watee kuwan ciidan bayba noqdeen labiskii qaatood xabadda ridaya maxaa u dhexeeya nimankan absamiyo kuwan hawiye maxaa u dhexeeya horta nin waalan baa taa lagaaga bilaaba kadibna khaariji takfiri baa tahy nafahansiiya toddobiyo toban sano wixii ogaadeen lagu leynaya absam lagu baabi'iye nafahansiiya farqiga u dhexeeya shariif oo xamar jooga iyo muxuuha ibraahim dheeroo fadhiya jigjiga farqi udhexeeyana ifahansiiya mise baashu waa la jifiyaa bannaan sheekhuu lobaa beer daaqday ul ha la qutmiyo hawshu usha ilaa sabul lagu qariyo ha la wado sheekhuu waa lodaadii baa la yidhi usha ha la seexiye buuhi saa intii loo jeexiyo la jifiyana bannaan wa fiihi qowlaan laba qowl baa ku jeeda usha seexiya buuhi kadibna xoogow hal masaf ku roga maca asalaama warkii intaasu iska noqday warkii hal wado ummadda ha loogu socdo cilladu inay mutarida noqoto muncakisa asala wax la fahmi kara hawshaasi ma ah shariifkaabaa dhaamayoo wuxuu yidhi niman yahu nimankan amisoomta iyo axmaaradan tabar ooma hayno heshiis baan la geli inay waddanka axmaaradu ka baxdo kadibna soomaali baan iskugu yeedhoon midayn oo waxbaan yabyabi oon yagleyl hala yarkaadiyo nairobi intii lagu kulmay baa kaafir baa tahay waxaa wadana waa kufri jaasuus khaain tuugaa tahay indhaha sheekh cumar eh, doctor cumar iimaan anigu markaa ma joogo doctor cumar inaan ugu tegay safari bag isagoo jooga baanu si fiican iga sheekeeyey wixii lala maray markuu shariifku meeshan yimi idan haddana markuu intuu jabuuti wax soo yabto wax loogu dhawaaqo la doortay waxaa leeya si fiican baa loo tir khilaafa islaamiya cumaan sidiisii baa loo doortay warkiisii baa soo yar caddaday inuu mxuu ahay gaalo isku yar fiican yihiinoo anugu daruura ii geystay sulxudii buu dariishaday shariifku sulxu xudaybiya daruuro tabardaro soomaali aan midaysnayn irtikaab akhafi dararayn hawlahaas taqyiil mafaasid wixii la kari karo maslaxada in hawlahaas intuu akhriyey asagaba ka aftaansanaaba intay hawiyad deliishadeen niskeed ogaadeen ma deliishanin niskeed ogaadeen ma keenin marka waxay ogaadeen islaamka ka dhigay hawina takfiiri anugu waa garan waaye intaasi waa iska ka keenay keliya waxay dhaheen nebi maxamed wax kasta u fasaxan yahay quraysh laakiin laba qodob ha soo galo keliya intan kacbada boqcdan ha ka leexdo goofkaana haskaga leexdo kacbada fadhiyaha markaan qabsannana yuusan naga dhex goojinin markaan kala dareero ninkiiba gooniha u tacalluqo muxaadarad caama ha qabsado masaajid bannaanaha ka hadlo laakiin labadaa gobol wadaadka sakaraadkae munhasimkae munxarifka ah ee maanta dunyada jooga intaasoo kale hadduu helo wuu ku ooyi lahaaba ilmayn lahaaba farax darkii farax iyo marqaan iyo bayraq awgii buu la ilmayn lahaa hawshaas aad laakiin nabigu wuxuu garanaya maxaa ka dambeeya hawshan iyada haddii fii bidaayat اariiq tasaahul kugu bilowdo waad fasaadaysaa awaa'ilu dacwa hadday kugu bilaabato tanaazul iyo wax feermayn iyo wax ogolaansho ay kugu bilaabato way kuu dhammaatay kaarkaa siduu kuu galay wey may waa siyar fududee sanjeel maya kan ku dar haddii adaga adduunkuad artay waa yahay waa waaga dambe murtad caadan baa ku soo bixi si lagu wado lagaa hadhi maayo reebaadi tahay weli nin adag baa tahay waad qallafsan tahay isfududee caalamka la soco nin muxuu ahaay falaxibal ahoo lilisami karo noqo waa lagu wadi mutazamid ha noqonin marakudhaga mayal adag burladuula nabadiid ah ee mxuu ahaay waa ku sida cusuur اxajriya qarnxaad wcusuur baan ku jiraa si laguu bahdila adna ishabee u leedahay ishabee wax rag loogu mamaamee gabadha reebaadiyaha markay tuulooyinka timaado ama magaalooyinka timaado kuraydu way ka farxashaan maxaa jira qodobka ay u isticmaalaan reebaadiyaha tahay wey markay laacaan origeygood ay tirado nagaad waxay reebaadiyaha dhowr hoos baatay reebaadiyaha tay leeyihiin gabadhu saynu isjilciu reemagaal iska dhig bay fasahadaa hawsha raggii soo maray baa garan baylata dhallinyarada ma tahay mise ma aha wadaadka miskiinka maanta jooga waxaa la dhihi reebaadiyaa tahay mutasamid baa tahay khaariji baa tahay dhiig bannaystaa tahay nabaddiid baa tahay nin qallafsan baa tahay isfudeesu u leeyahay buu khad ka dhacaaya waaba hadduu horaan baroonaa weeye waa hadduu horaan baroonaa haddii kale horaanba wuxuu ah murtad khaa'in oo nasirayo sukaaya qarinhayu ah awshaasi marka waa in la iska ilaaliyo bidaayatu dacwa iyo tawxiidkan wax gala musaawaa ma ah gorgoro ma galo waa inaad qaato amaad ka tagto inuu ruuxu sidiisu ku qaato jumlatan wa tafsiila iyo inuu ka dhaqaaqo wax u dhexeeya ma jiro beydkii kacbada aan doonaba inuu tawxiidku ka bilowday dheen lama soo mari karo mayaa soconaysa haddii meeshaan rabnaba in wax laga saci rabaa maxay lama soo mari karo nabigu asagoo dhibka ku dhacahayo oo madax lagaga istaagay oo raggiisa la laynay yuu diiday inuu tanaasula adnaa kelima ka tanaasulo abadan lannu waxaa ad maslaxa mooyeyso waa mafsada maxda wey mafsada maxda wey mar hadday musaano noqoto shirki iyo dacwo ay gaadho iyo tawxiid ay soo agmarto waa lagu kala tegahaya sheekhu wuxuu idhi <clears throat> wuxuu idhi jacfar buu diray wuxuu idhi maxamed iraadi jacfar baa ka sheekeeye wuxuu ihi maxamed baan raadiye raadiyey nebi maxamed oo marka buul yar oo adeerkii abu aalib uu lahaa oo meel fog ku yaala maka dusheeda darafteeda hadhsanay ama duhur ah baan u tegey buui soo kaxeeyey soo raacnay gurigii oo abutaalib jiifay ee ku xanuunsanaay bay duqaydii fadhiyaan gurigii waxaa ka bannaanaa hal boos oo ruux fadhiiso oo abu aalib sariirtiisa hoosteeda ah nabigu markuu soo dhawaado cudar intuu gudbo inuu meesha adeerkii u dhow fadhiistay bannaan abujahl baa hore iskugu tuuro meeshii aabburay abujahl maxaa u yeeshay baa u yeeshay baa waxaan ka baqayay maxamed intuu u dhowaaday adeerkii inuu u danqado waa cadow ma og cadow lahay wey waxaan ka baqay buur intuu adeerkii ag fadhiisto inuu adeerkii beer muxuu ahay laxabsadoo danqado maxamed aad buu u jecelya u danqado marka labaiyo tobankoodii baa gurigii buuxiyey jacfar iyo nebi maxamed bannaan dambe oo kadanka ay fadhiisteen abu aalib baa hadlo wuxuu yihi qoomka tolka waa abnaau camika ajdaaduka adeerayaashabaa meesha fadhiya waxay u fadhidaan inay waxna ku ogolaadaan waxna aad ogolaato inay wax ka tanaaso geedkay saaraan ka soo degaan waa ictiraaftan waa maksabkii u horeeye nabigu uu helay wey in la nin jira inuu yahay oo madax bannaan oo mabda' wata oo shacab leh oo dowlad leh oo madax bannaan waa ictiraaf maa bacdu ictiraaf weeye aan isdayna moogtahay waa lagu ictiraaf weeye tolkaabaa meesha kuu fadhiya oo doonaya inay waxna kuu siiyaan waxna kaa qaataan ee maxaad ka leedahay wuxuu hi adeero waxaan ka rabaa wax kale kamama raba wax kastoo iga weydiistaan waa u yeelahaya laakiin kelimaan ka rabaa kelima waaxidaan ka rabaa ay ku mulkinayaan carab oo dhan iyo acaajim hal kelimo duqubaa wuxuu hi ma kelima waaxid haa abujahl baa yidhi muxuu ahaaye cashran wa abiika buui cashran wa abiika kelima waaxidda aan carab ku mulkinayno acaajibna aan jisa kaga annagoo ganata oo maka ku rafaadsan haddaaban dowladnimo kelima waar ku helayno wuxuu yidhi casharan waa abiika hal kelima toban baan ku ogolahay bu toban kelimaan odhan maa hiya alkelima laa ilaaha ila allah baa ka dhacay waa la dilaamay waa la kala firxaday kaanahum xumurun mustanfarad ah, min qaswara nin afka duuduuba nin dhawaandhaba nin booda nin xanaaqa nin sacabeeya nabig wuxuu hi laa ilaaha illa allah waad ahaysaan buu bus kelimadaad ku dhawaaqdaan tamlikuuna biha alcarab watadiinu lakum biha alcajam taasaan idin hubaa ajcal aayaat ilah waxadan baa ka dhacday suuratu sad baa ilahay soo dejiyey waxay dhaheen muxuu ahaay maa samicnaa bi fi lmilati alaakhira in hada ila ikhtilaaq dagaal bay bilaabeen waxay ninkan nin la kari ma aha toban abujahl baa meesha jaanis ka hele toban jeer baad ii sheegay ninkan inuusan waxba ogolayn oon la loodin karin oo uu tiisa iska wadan hayo baa idiin sheegay ninkan isku tashado meel saara inaga keena fadhiga maxaa loo xanaaqi maa kelima lagu dhawaaqo nabiga halka kelimadu raba intaa ma ku dhawaaqdaa idan quraysh kelimaday fahmahayaan way munaafaqiin kareen tay munaafaqeeyaan oo laa ilaaha ila allah yidhahdaan bay hawsha dakoodan lahaayeen laakiin kelimada maxay nimankan waxaan diin bay ka tahay shirkigan kufrigan gaalnimada diin bay ka tahay laa ilaaha ila allahna waxay fahmeen macnaheeda laakiin kan soomaaliga ee mushriga maanta yaquulu laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasulula bay odhanhaya wa muxamadun rasuulula ba ku wardin oo weliba al kun goor ku warda habeenkii iyo maalinkii oo tusbax dheer wareejiyo oo boqolka u jiido oo jiido oo jiido baalkan yara geeska ka taagana boqol boqolka loo jiido uu kun xaba jiidaa laga yaabaa wa maca dalika yushrik biاllaah kufaaru quraysh inahum kaanuu ida qiila lahum laa ilaha ila اllah yastakbiruun macnahay fahmayaan axad la caabudo oo xaq lagu caabudo alla ka ahayn ma jiro asnaamtan inaysan muxuu ahay wax maamulin oysan wax abuurin oyn tabar lahayn oysan wax mulki waa garanhayaan laakiin kaanuu yatashafacuuna biha yatawasaluuna biha shirku tashafuci waاtaqarubi waاtawasuli bay aaminsanaayeen shirku اlistiqlaal oo shirku dawaad ah carabi ma aqoonin daa'ifo yar baa laga soo guurshaa oo xuduudda shaam jirtay oo iyagu nasaara asalkooda nasaara kadibna ka noqo nasaar nabadkii kelimadii waa tana marka maxalu shaahidku hal lakum fii kalimatin tadiinu hal lakum fii kalima hal weedh ma iga yeelaysaa mu nabi sal slam kelimadaasoo tadiinu lakum ay idinku hoggaansanto aaaca weeye hoggaansan bihaa ay bisabi alcarab carab baa idinku hogaansami waydinku addeeci ugaasaad ogu noqonaysaan wa tu'addii waxay gudan alcajamu reer faaris reer roomna ciddaan carab ahayn o loo jeedaayo ciddaan carab ahayn weeye ay carabtu niman isla sarreeyo ahayn dadku waa inkari afka luqada carabid ninkaan ku hadlaynin waa nin cajami ah laa yubiin walaa yufsix af shimbiraad buu ku hadlay bay aaminsan yihiin ku hadlaynin sidaadoo af shimbiraad buu ku hadlaysaa ku hadlaysaa kuma yaqaanaa marka cajamku waa ruuxa afle aan hadli karin alladii laa yubiin kalakhrasi weeye marka niman af xidhan oon waxba fahmi karinba wiaan carabiga agtooda ka ah way isahayaan kaanuu ahla balaaqatin wa bayaanin wa carab dadku ka soo haray waa majaahidiin weeye aan hadli karin marka cajami waxaa weeye waa maa alcarab wa tu'addii gudan alcajamu waxaan carab ka hayn oo gaalo oo dhanba ama bini aadamah ilaykum idinka carbeed biha bisabi اkalima alwaaxida aljizya gudanayaan oy bixinayaan haddee maxaa gobonnimo iyo guul iyo maamul iyo ugaasnimo iyo tali iyo dowladnimo wax ka maqama ma hadday qadan lahaayeen qaala waxay dheen maahiya qaala laa ilaha illa allah baxdigan jizyada ku saabsan adugu wixii ragga un ka hadlay waxaa ila qiima badan ibnuqayim ibnuqayim baa u fafaahiyey axkaam ahlidima majaaladka koobaad sabxada toddobaatan iyo sagaal ilaa boqol iyo labaatan buu kaga hadlay isagaa hala muraajaceeyo xadiidka ku yimid qadiyadan dambena axmed baa soo saaray tirmidi waana xadii saxiixa weeye waxaa faahfaahiyey xadiidka sixadiisa iyo shawaahidiisa sheekh maxamed risqi tarhuni faka allahu asra min zanaazini ali sacuud saxiixu sira nabawiya aw dahabiya raqamka baxi aad qiimo badan baa ku jira ama alimaam tirmidi asag wuxuu ku wariyaa yaxya bnu cumaara lagu cileeya asaguna waa nin aan majhuul ahayn saxa lahu tirmidi wbn xibaan waaq bn xibaan maca culwi abqa ninka asaga marka waa nin aqa wey tafsiilka xadiidku waa sugan yahay ibnu cabaasna waa ka sugan yahay jacfar buu ka sugan yahay jamaca min ataabiciin wasaxaaba ayaa laga wariyaa maraasiil muqawiyana waa leeya mawquufaad muayidana waa leey marka xadiis sugan weeye marka muxuu tilmaamay cajam in laga qaadahayo aljisyo cajamtaa jizda laga qaada in lagu awilo majuusta keliya lagu awilana waa maxay waxaa weeyaan waa khuruuj can daahir اdaliili wالnasi weeye taasna waa xamli baciid ah idan adiladu tilmaamaysa qadiyadda waxaa u xoog badan aayaddii min aladiina uutuu اlkitaaba xataa yucdu ljizyata caydahum musaaqiruun xanaabilada iyo shaaficiyadu waxay leeyihiin aayaddan mafhuum mukhaalafada waxaa weeye axadkan ahlu kitaab ahayn inaan jizya laga qaadi karin waxaa lagu bushiyoo la yidhi aayaddan mafhuumkeedu waaba laga baxayba lannu markaad tiraahdeen jizyadaha laga qaada min almajuus kharajtum min mafhuumi اlaaya min aladiina uutuu اlkitaaba xataa yacdu ljizyata nimankan majuusna ahlu kitaab ma aha sunnuu bihim sunnata ahli kitaab maxay noqdeen shubhatu kitaab bay leeyihin in mar kitaab lagu soo dejiyo waa adnaa taqdiir aclaa taqdiir baan u rabaa aqsa taqdiir in mar kitaab lagu soo dejiyey kadibna markay kitaabka ku kufriyeen oy maxaarimtoodi bannaysteen laga rafciyey waa shubhatu kitaab hadday majuus shubhatu kitaab ay ku muteen in jize lagaga qaado carabtan baa ka maayo in laga qaado wey maxaa leanna maxay leeyihiin nabilahi ismaaciil bay rumaysan yihiin ibraahim bay rumaysan yihiin ciisay rumaysan muuse yaqaanaan idan baqaaya diin baaba ku dambaysaba oo majuus dhaanta kuwan dab ay shidaan bayba caabudaane kuwan awliye iyo ambiye iyo malaa'ig bayba caabudaan kuwana dhaama oy ka ursanayaan allay u dhow yihiin maa nacbuduhu mee eh. ilaa liyuqarib ila اllahi zulfa labadan mushri labadan gaal kanada sokeeye marka culum waxay leeyihiin haddiiba sunnadu cadaysay majuusta in laga qaado oo sana lagaga baxay can daahirin aaya lagaga baxay waxaa weeyaan wixii kalena waa kubaab baab faاljizyatu waa cuquubatun lilkaafiri waa qahrun waidlaalun lahu mushrik kasta iyo gaal kastaa laga qaadi karaa intuu nala dagaalami lahaa duurka geli lahaa inuu muslimiinta soo dhexgalo oo jize laga qaado oo wanaagga annaga arko oo diinta loo bandhigo oo cibro qaato inay carruurta ka islaamaan baa laga yaabaa asagu inuu hidaayo qaataa laga yaabaa ama waan dullaysanaynaa tajri calayhi axkaamu alislaam ama aakhirkii islaamo weeye laakiin majuus basaa laga qaadi iyo yuhuudiya nasaaro inta kale ayaga ka fiicnayd majuusta dhaantayna laga qaadi maayo waxay dhaheen waa arrin aan daliil lahayn idan nimanka ku dooday iyagu mxuu ahay majuusi ah kitaab nas ku yimid inta kane laga qaadi maayo waxaa lagu bushiya xadiidkan meelgeeya waayahay watuaddi alcajamu ilaykum biha aljizya xadiidkii burayde hore idaa laqiita caduwaka min almushrikiin min xayu daliil ra'yu ahli shaam baa xoog badan min xayu daliil qiyaasan wa caqlan wa nadaran wa naqlan waxaa xoog badan madhab ahli shaam fuqaha ahli shaam awsaaci fuqaha shaam madhab almaalikiya madhabkaasoo xoog badan madhabka xanafiyadana waa daciif madhabka shaaficiya xanaabina waa tabar daran yahay ragga odhanaya gaaloo dhan baa laga qaadi karaa jizyada bacda alhalabati waalqahri baa laga qaadi karaa jizyaduna waa cuquubo iyo dulaysiya ma aha ujra ma aha hada huwa araajix faslun walama kaana fii marjacihi min tabuuk nabigu markuu ka soo noqday muxuu ahay tabuuk hadda yuu sheekhu bilaabi doonaa weli musaalaxadii iyo hawlihii buu sheekhu ku dhex jiraa kaana fii marjacihi min tabuuq kasoo noqodkiisii marjacihi min tabuuq ama marjicihi min tabuuq akhadat waxay qabatay nakuu nabigu sanadka sagaalaad tabuuq ka soo laabtay akhadat khayluhu fardihiisiibaa waxay qabteen ukaydira duuma waa nin carbeed weeye nin carbeed buu ahaa oo nasraani ah laakiin shaam xuduuddeeda ayuu joogay ukaydara duumat aljadal baa loo yaqaanaa nucugaasu ahaa asagii qoys dhanoo boqoro ah oo in yaroo qabaa'ila xukuma asalkood ina carab ahaa nasraaniyoobay bay ahaayeen carabtu diin asala maysan lahayn iyo muxuu ahay kitaab khaaso ayuu ku soo degay qolyo kasta oo carbeed dadkay la darsaan bay ku diin noqon jireen carabtii yaman deganayd yuhuud baa la daristay way yuhuudubiyoobeen oo boqorkii la odhanay tubac oo toddoba boqoloo sano ka hor nabiga bicise dhintay ayaa intuu soo duulay wuxuu soo aaday shaam iyo ciraaq dhulkan ku soo duulay markuu noqday yuu maka maray baytulmaqdis shaam wuxuu ka soo kaxaystay laba ninoo caalima yahuudi ah xabaraan min axbaar yuhud buu ka soo kaxaystay makuu soo maray daartuna waxu arka dhisan oo carabi nooshayo dhex joogto markaasuu daco inuu damiyo gebigeedaba ilaa waa boqor mufsida dadka baabi'iyo wey labadii caalime yahuudidba waxay dhaheen beydkan beyd ilaahay weeye taarikhda annagaa naqaana ha iskugu dhowaanin haddaad taabato way rogman ciidankan kumaankukaad wadato iyo khanaa'imtan iyo xoolahan iyo dunyadan iyo dadkan waa baaba'ahayaan yamanna nabad ku tegi maysid ha u dhowaanin bannaanka mar maxaan sameeyaa buur beydkan xurme bay dhaheen waaba way lawa roonaayen moogtahay xurme bay dhaheen waana muslimiin markaas nimanka axbaarta waa muslimiin li'annu towreed intaan la nasakhin ninka haysata muxuu muslim injiil baa lagu nasakhay axkaamteeda badankeed ama in ka mid ah idan injiil wuxuu qaatay muxuu ahaa muslim qabla bicati muxamed laakiin adii nabiga la soo saaray wax kasta waa isku dhammaaday idan wuxuu yidhi waxay ku dhaheen xurmee maxaan sameeya dhar caqaaday dheheen qabayso isnadiifi dhar isku rid kadibna ku dawaaf ragcatayn tuko hadaa diinu ibraahim bay dheheen kadibna mare u xidh bay dhayada dhanba kiswada loo xidhaa ilaa aminka halkaas ka soo jeeda ninka ku bilaabaya awalu man kasa alkacba tubac buu ahaa meliku ximyar walyaman buu ahaa maryuu soo geeyey daahyuu saaray wuu xurmeeyey wuu habeeyey wuu nadiifiyey shaqaaluu usami uu ka tegey imaam markuu ku laabtuu tegey buu hawshi baaray oo bal ii warrama diintii buu waraystay yahuudiyadii buu ka waraystay nasaaraadii buu ka waraystay hawlihii o dhan buu ka waraystay diinul yahuud marka qaatay aslama wa aamana biاtawraati wa muusa wuu rumeeyey saa darteed bay reeyaman o dhan yahuud noqdeen mucaadi ibnu jabal markuu nabigu diray ee musa dadka loo diray waa carab min xayu اnasabi wاlxasabi carab bay ahaayeen wa min xayu اdiini yahuud bay ahaayeen inaka taأtii qowm min ahli kitab waxaa loo jeedaa min xayu اdiyaana ama min xayu اnasabi wاlxasabi waa carab badankood naadiran mooyeen qadiyadu sheekhu marka raba inu hadda inoo faahfaahiyo wax ka sharxo qaala fasaalaxahu nabigu wuxuu kula heshiiyey cala aljizyati inuu jizo bixiyo wa xaqan an lahu damaha maca annahu uu yahay nin carabi laakiin nasraani ah xadiidkiisana dee waa xadiid saxiixa weeyo axmed baa soo saara asluuna fii saxi muslim buu ku jira ibnu isxaaqna siyarka iyuu kusoo asagoo ku faahfaahiya xadiis uga weyn qadiyadda dumata aljanna wa saalaxa nabigu wuxuu kaloo la heshiiyey in asagu horreeyey baad mooddaa jizyatu kaydar ukaydir duumat aljandal inuu horeeyey laakiin zuhur oo min aclam الnaasi mxuu ahaay fi siyar wاlmaghaazi ah iyo wuxuu qabaa awalu man ukhida minhu اljizyatu wa nasara najraan buu asagu qabaa zuhri baana sidaa qabaa oo asagu dee looga dambeeya fanniga wa saalax nabig wuxuu kaloo la heshiiyey ahla najraan min الnasaara reer najraanna waa carab oo weliba reer rabiicay ahaayeen calىa alfay xulla laba kunoo isjoog inay sanad kastaba bixiyaan sanad kasta laba kunoo isjoog inay bixiyaan anniصfu fii safar wاlbaqiyatu fii rajab kun inay bixiyaan bisha safar ee muxaram ku xigta kunna ay bixiyaan bisha rajab ee shacbaan ku xigta yu'adduunaha ilى اlmuslimiin xuladu waa wixii mar la qaato labiska mar la qaato wey yuaduunaha ilى muslim muslimiinta ay u gudanhayaan iyo wa caariyata alaaiina dircan iyayna caariyeyaan soddon diracbireed soddon diracbireed lagu dagaalamo halmad la gashado oo xabadda difaaciya waranka iyo seefta cambuurbireed wey soddon bayna caariyeynayaan wa alaaiina farasan iyo soddon faras wa alaaiina bacirin iyo soddon geel ah iyo wa alaaiina soddon oo min kulli sinfin min asnaafi isilaax iyo kiiba soddon inay soddon gaashaan yani hub kastoo la qaato lagu da soddon mxuu ahay qaanso oo waaweyn lagu dagaalamo hubka nooc kasta soddon bay naga careenayaan waa shardiga lala gaareerna jiraan yaqzuuna bihan ku duulaan muslimiintu maxay ka raba ku duulahayaan wاlmuslimuuna muslimiin oo daaminoo u dandhabahayaan lahaa hubkaas iyo caariyadaas ay lahaa lin cafwan linsaan najran baan rabaa xataa yaruduuha calayhim ilaa ay u soo celiyaan waan dandhabaynaa annagaa mas-uulka ah gacanta ku haynayna xataa hadii laga qabsado lanaga dhaco waan soo celinayna in kaana biاlyamani kaydun aw khadratun hadday yamani dhagar ka dhacdo dhagar ay ka dhacdo ama khayaano haddii dagaal baa loo jeedaa annagu hadda wax culaysa ma ogina haddiiba intuu dagaal dhacona la qabsado oo hubkan lanaga dhaco waxa waa idina nabaynaaw haddii kale sideedna ku soo celinayna shayga ama sidiisii baa lagu soo celin oo markaa dammaan ma aha marna waa gacantaadu ka baxayaayo waa dandhabayso waa qaanwey kugu maqan daaminuuna way u dandhabayaan hubka iyo hantida caariyada allaha linasara najraan xataa yaruduuha ilaa ay celiyaan wey caariyadii calayhim calaa nasara najraan in kaana biاlyamni kaydun ay xarbun wa qitaal aw hadaratu ama ballanburin iyo ballanka bax bishari laakiin maxaa intaas ay ku bixinayaan calaa an tuhdam inaan laga duminin lahum biicatun kaniisaan laga duminin kaniisadaha idin dhisa waa idin daynayna dhulkan dhulaa sulxu ku qabsanay dagaal maanaan ku qabsanin walaa yukhraj lahum qasun sheekhan laga caydhin maayo qayska iyo ninka sheekha idin waa idin daynaynaa ilan waa mufsidiin ma og ninka qayska iyo sheekha ah waa mudil ummaduu dhuminhaya shirki iyo kufriga wax dadku ku haya waa asaga caqligu wuxuu keenayaa ama in kaa la dilo faqaatula aimmat اlkufri la dhaafiyo caamadan waxbaa laga dhaadhicin karaa ninka hortaagan ee abaanduulaha ee abbaanduulaha diinyada laga qaban lahaa ataa waa idin dayna lagu waatu wixinna kaniisana ladinka dumin maayo wadaadka wadaad diineedka idin hortaagana waa idin daynna walaa yukhraju la saari maayo lahum nasar qasun qays wey waa xabrigooda sheekhooda walaa yuftanu laga fidnayn maayo can diinihim diinkooda in laga saari maayo oo lagu qasmaayo inay ka baxaan oy galaan islaamka bishari maa lam yuxdisuu haddaysan la imanin xadaan dhibaato weyn haddaad khayaano keentaan oo jaajuus qarisaan ama ruux muslima dhib u geysataan ama aad dhib la timaada markaad go'aysaan kanaaistina waa dumhayaan sheekhana waa la dili idinkuna waa ladka shaqayn aw yakulu riba ama riba aysan cunin shardi ama ribana waynaada cunin ba riba aydan banaysanin dhibaato kaloo diineed ama dadeedna aydan geysanin xadika abu daud ba soo saaray fi sunani bisanadin xasan bayna ku soo marray xadiis sugan weeye walaalkan shucayba taxqiiqiisa abu daud muxuu ihi xasan hunana wuxuu ihi mxuu waa fii sandi dacf hada min atanaaqud waa awlu sheekh almaan ku eedeynhaya wey wadaadku markuu waxaad xaqiijinaya awoodda markaa uu hayay wixii u muuqduu xukumahaya hadhow waxaa laga yaabaa in nadar kale kuu kordho caqli kale cilmi kale jaanis kale adoo cilmiba kuu kordhin baad baxdigii boganaysaa wakhti baad haysaa idan aragti kala kuu sub dadku waad saxiina waad xukumi marka qowlaan iyo riwaayataan wey laakiin beri adna waa lasku eeda tanaaqud weeye nin aan tanaaqudin la soo heli maayo axad kastoo aadama ah laba qowl inuu yeesho waaba qaaba nin kastoo ijtihaada ah. inuu laba qowl iyo afar iyo saddex iska hor dhiman uu la yimaado waaba qaaba waa min abiicati اlbashar ee xadgudubkaa la diidan yahay alimaam shaafici baa mxuu ahaay dhowr iyo labaatan sano ijtihaadahay kutub qorahay masar markuu degay afar sano gudahood buu madabkii o dhan bedelay madhabku ciraaq iyo mako iyo xijaaj la fadhiyey masar markuu tegey buu nashnaashay dib oga noqday oo uu yidhi wixii aan qaboo horeo dhan layma tiiran karo layma tiiran karo afartan sano waxaan habeeyey baa ummadda diin u ah maalik riwaayat اlqarawiyiin madaniyiin andalusiyiin ciraaqiyiin buu leeyahay riwaayat اlmakiyiin axmed xambal shan riwaaya fii kaiir min almasaa'il afar saddex wadaadka kolba wixii la qumamuu tilmaamaya laakiin hadhow marka lagu weydiiyo shalay saasaan aaminsanaa maantana siday ila tahaydhe laakiin dadka sirin andha caddaynin ha iswaalin miirka ha iska maxaa tiraa shalay saasaan diin moodayey haddana sidaan ila qumanee soomaaliya la socda dheh cumar baa la yidhi daraad sanadka hore waxaa xukuntay ana aljadda inuu xijaabahayo ah, ikhwada sanadkan waxaad xukumaysaa inuu la wadaagahayo ikhwo iyo jid ay siman yihiin wuxuu yihi shalay saasaa ila quma maanta ila quma daaka calaa maa qadayna walyowma calaa maa naqdi buu maanta sanaan ku ijtaadawaa daacad laakiin wadaadkaas wuxuu raa inu basbaas kuu mara indhaha eh, kuu qabto maana isbedelin waxba isma bedelin manaad isbedelin ma jirto cilla ma jirto soo kordhay ee adiga aqoontaadii baa shalay waxay ahayd hee halkaasay taagnayd maanta waxbaa kuu kordhay waxaa tidhahda ilaahay nicmadii weeye waxbaa ii kordhay shalayna waan khadanaa maantaan saxnahay taagnow ummadda runta u sheeg lakiin dadka reer magaalada laga daayo dhagartaa laga daayo ummadda shalay markaan lahaa muxuu ahaayey shariifkaa e, e, iyo e, dowladiisaa murtada ah waan qumanaa waa isla saxnaa dheh ama shalay baan khaldanaa dheh maantaanaan saxna ummadda u sheeg ha lagu fahmee laakiin manaad baa manaad ka isbedelay ciladii baa maxaa cilo isbedeshay daruuruu sheeganaya ee maslaxo wadaadkaa weeye kan ogaadeenna wuxuu sheeganaya daruura iyo maslaxuu sheeganaya maxaa isbeddel ii sheeg wax isbeddel aduu ifahansiye maa hiya yacni waxaas wax loo baahan yahay ummadda runta ha loo sheego jaahil baan ahaa masaasaa iga qarsoontay waa khaldamay cumar baa la soo istaagay akhطa'a cumaru wa asaaba imra'a qolaa waxay dhaheen waa daciif dacfigaas laa asla lahu xadiidku waa sugan yahay xadiidku waa sugan yahay tadciifkaasna daliil kuma dhisno degdeg buu ku dhisan yahay sheekhalbaanna waa ku khaldamay waqad akhda'a man qalladahu aydan <clears throat> marka wuxuu yidhi haweenka meherkooda cumar intaa lagama badin kara buu wuu go'aamiyey meherka gabdhaha muslimaadkee aan xukumeen maamulo hoos jooga meherkoodu intaa lagama badin karo ninka ka badina iska ilaaliya buui bakoorad baa taqaan haweeney baa istaagtoo tiri cumarow ma ilaahay baa xaq eh, ku hadlay mise adagaa saxan maxaa jira buuhi ilahay wuxuu yidhi maxay tihi muxuu ahay wa ahdaytum ixtaamuna qintaaran falaa ta'khuduu minhu shaya qintaar waa xoolo badan weeye ilaahay baa fasaxay oon xadaynin ma adaa xadayn ilaahayba ma xadayn nebi maxamed ma xadaynine ummaddan faraha ka qaad cumar waa kaana waaqaafan dil loo sheego mimbarku ku noqdo wuxuu ihi asaaba imra'atun wa akhطaa cumaru haweenay baa xaqi ku habsatay aniguna waan gafay buu i amiiru اlmuminiin wey hor ummadda runta u waan gafnay gawaan cidlaan idinku orodnay waddagoyar baa idin qaadnay waa idin lugoynay alaana rajacna wa tubna ummadda runta u sheega sheikhu tirmidi yaa fitnadii khalqulqur'aan lagu yidhi haddaadan dhihin qur'aanku waa makhluuq intaasaa ku maqan dhab baa laysay sheekhii qol baa la geli waa la baqdhabay sheekhi waa la garaacay markaasuu yidhi alqur'aanu kalaamullaahi makhluuqun buu yidhi waa kalaamki ilaahoo makhluuq alla abuuray si dadka loo abuura loo abuuray markii la soo daaya xabsiga jeelka laga soo daayay oo bannaanka caamadii muslimiinta dhee sheekh bal warran maxaa ku gaadhay maxaa tidhi wuxuu hi kafarnaa billahi uma rajacnaa al'aan buuhi godka markan la geliyo waan kufrinay buu i oo been baan sheegno waxaan nihi kalaamullaahi waa makhluuq baan nidhi beenna waa kufri al'aana tubtu ila allahi warajacna min alkufr runta immadda loo sheego kaana mukrahan weliba isagoo mukraha oo la garaacay buu haddana wax arkaa in hawsha ummadda aan loo qaranayn wuxuu uhi kafarnaa billaahi uma rajacnaa wadaadkana wuxuu rabaa inuu intuu wax kasta ku hadlo oo gebadhaco oo balaa'i iska hor keeno weligana waad saxanta waad fiicanta culumaa la yidhaahdaa culumo war culummo gaalowda waa jira oo diinta ka baxday katabatulwaxyi baa gaalowday cabdullahi bin abi sarx soo ma taqaanaan cabdullahi bin abi katabatwayiga soo deg qori jiray nabigu u qori jiray wuuna gaalowdiintu ka baxay ilahay baa waaga dambe badbaadiye tooba yowma alfatxi markuu toobad keenay marka cusmaan ku hagoogtay kadib cabdullahi ibnu khatal wuxuu ahaa saxaabi jaliil ah min sucaati rasuulilah wa cumaalihiibu ka tirsanaa nabiga intuu u diray sadaqo inuu soo uruuriyo yuu addoon asagu u lahaa oo muslima la socday markuu zakadii soo ururiy asagoo xoolo badan wado madiina ku soo dhow yidhi addoonku waan yar saxan waan daalina raashin inoo kari addoon xaw dhanxooda soo soo guuraasna biliq waa dhacay wuxuu yidhi yar jimicso sayidkaa dhowaad raashinka shaaha iyo raashin karin doontaay wuu garab dhacay odayga markuu soo toosay wuxuu arkay addoonku khuuran hayaan meeshan iska jiifaba wuu xanaaqay wuu toosiyey war maxaad raashin kari weyday sayidde waan khaldamay hurdaa ila tagta haddaan hawsh seef maxda ku qaaday wuu dilay markuu addoonkii dilay w hada nabi ku noqoto caadil weeyo haddee xisaab baa kuu taalla adoo muslima baad nin muslim xadara ku dishay nabi maxamed u tegaysaa wuu cararay maku aada wuu gaaloobay kafara billaah irtada can alislaam wamaata cala alkufri uqtuluuhu walow kaana mutacalliqan biasaar alkacba saxaabi buu ahaa kayfa yahdi llaahu qowman kafaruu bacda iimaanihim saxaabiga ansaariga ku soo degtay diintiibuu ka baxay reer runbu nasaaru u galay nasaara markuu u tegay buu adkaysan waayey wixbuu la yaabay naaquus la garaacay iyo madax la gilgilgilay iyo waxaan waxaan wax jiraba ma ah macaankii islaamku xusuusta xataa shirkiga carbeed baa waxaan dhaamay buuri wuu la qabsan waayey isagoo maqan iyo waraaq soo diray ninay ilma adeer yihiin buu u soo diray waraaq iyo walaalkii wuxuu yidhi haddaan toobad keeno qiil male nimayo inaan soo noqdaan rabaa waxaan i anfici maaye wax farad ah nabigaa loo gudbiyey nabigu wuxuu ihi ilaahay baan ka warsugaynaa kayfa yahdi llaahu kafar bacda iimaanihim yaa soo degtay lantaama ilaa aayaddii ka horreeyey baa soo degay kullu acaam ka horreeyo o dhan baa isdabagalay toobaa caddaatay aayaddii baa loo qoray waa loo diray waraaqdii baa loogi akhriyey markaasuu yidhi anu ilaahay markaasuu walaalkay hebel iyo hebel been ii sheegi mahayaanbuu hi wa rasuululahi asdaqu min fulaanin wa min fulaan wallaahu asdaqu min jamiici dalika buui walaalaha iyo ahalka ila dhashay istiri mahayaan been ii sheegi mahayaan ila meeshu tooba inaan la ii qoran nebi maxamed baana ahalkaygao dhanba ba ka sii run badan buui nebi maxamed iyo aadamana allihii abuuray baa ka run badan wuu soo noqday fataaba min dalika waxasuna islaamuhu yani hawshaani hawl maxaa weeyaan bannaanka taal haddaad khaldantaan ummadda waa caddeeya dusmaalaysiga iyo kaartada iyo dabinaha iska daayo oo warka caddeeya akhطa'a cumaro wa asaabat mar'atun taagnaada ummadu haydan fahanto ana raawatu can nafsi wa inahu lamin saadiqiin warku waa inuu bannaanka noqdo baynta ummadda laga daay wala markaa tirado sida saasaa tirahdeen maantana sidaaad leedihiin darha taasaa ka horraysay darha tiiko saasaad aaminsanaydeen maxaan xaggee idinku hagaagnaa hawshaa indhahaba la caddaynba maya waxaa weeyaan waxaa isbedelata ikhtilaafu alaxkaami litahayur almanaataati waalcilali manaadkii baa isbedelay ciladii shalay xukunka waxaan ku dhisnay ciladaasaa jirtay maanta cilladii baa la waayey wاlxukmu yaduuru maca cilati wujuudan wa cadama waxaa ka mida min usuuli اlfiqhi min usuuli shariica min qawaacid اlislaam waxaa ka mida mxuu ahaayey ana alfatwa tatagayaru biاkhtilaafi اlasminati wاlamkina war maxaa fatwa maxaa isbedel noo sheega war dagaalkan dagaal caalami oo gaalo wadda weeye gaalo iyo in la safan baa wadda in yaroo muslimiina war waxaan naga daaylen diinna yeeli mayno wax kaloo adduunka maanta ka jira lama arko waa gaal iyo in la socoto oo weerar oo guluf lagu haya iyo gaashaan iyo in muslimiinoo le maya oo bartaa lagu dhegan yahay xamagga xamagaa laysku dhegan yahay marka ha rafanayn firiqfiriq ma dhihi kartaa ninku hadduu kulogdo halkaa kugu dhego inaad rafato waa raganimo ma ogta ood rafato ood rogato oo muxuu ahay xagxagato kolaad shar ka dilaaciso waa raganimo nimankan waxay leeyihin mar haddii lagulagdo halkaa lagugu dhegay iskala daadi ninkii ree ammaada ina lalagdo oo kale un hadda koran waa idiin sheegay ninka ammaada laf weyn baa nin isdagaalay markaasaa lalagday baa leh markii lalagdo lagu dhacay buu gacmihii fursa wuu iskala ballaadhiyey luguhibdaa sii loo garaacayay oo loo baqdhalahayy markuu ninkii daalo iskaga kacay hebelo waxaa la yidhi marka haddii lagu lagday maxaa ninka u rogan weyday oo seen u wuxuu hi mar haddii la buu idhi futakala qalqaad nacay buuhi mar haddii lagu lagdo oo tira waxaan roganaya futada muqmarada kaa dhici cawradii baa la arki waa ku dhammatay bu si saani aan iskaga jiifo raganimo ahaan iska jiifo markii laga noqda mar un baan jaanisili doonaa ille kastoobo ma jirtay sarwal ma ogtahay haddii nin macawis qaba muxuu ahay ama khamiis qaba sarwal qabin la lagdo oo yidhahdo waan dagaalamay nin baan roganayaa macawistii macawisku qoortay kugu duumahaya marka wuxuu ihi mar haddii dhulka la dhiga hawlaha waa nacayb anu sideeduba annaga waxaan leewa namiyo hala rafto rafashaan ku jiraay waxay leeyiin ma rafan kartid ninkaa ku haysteeg daalimkae cadowga soo duulay boor kuma sayri kartid shaarka kama wasaqayn kartid ma rafan kartid dhiid kama keeni kartid wax kalama hayna lama og waa in la jiifa si baraadli ah lagaa noolaaday taagan yihin ummadda runta u sheeg waxaa tiraa nimanyo annagu wixii shalay waa khaldana ama shalay baan saxnayn laakiin indha caddaynta soomaaliya indhacad waxba kala qaadima runtaa laisu sheego wa fii hada waxaa ku jira daliilun baa ku jira cala intiqaadi cahdi الdimmati caqdiga dimada inuu burahayo biixdaai اlxadai dhib inaad gasho adoo dime ku jira oo cahdi leh in muxuu ahaayey xadadka aad samaysay khaladki xadadku waa dhib aad la timid dhib diineed mid dunyo baa cahdiga ku buraya wa akli riba ribadoo la cunona waa ku burahaya idaa kaana markuu yahay akligaasi mashruuطan ribadu ay sidooda u cunaan cahdisaata kuma biro laakiin haddii la shardiyo oo yuhuudda iyo nasaarada iyo gaalka marka cahdiga lala gelayay dimada lagu qoray lala shardiyo anlaa ta'kula riba walaa tastaxila kada kada la yidhahdo oo u aqbalo hadhow hadduu u dhowaado halis wey cadigiis waa buraya waa shardi laazima liannu caqdigaa lagu shardiyey laakiin haddaan la shardin ma laazimeen saas wey wax laga hadlayo walamaa wajaha mucaadan nabigu markuu u diray mucaad ila alyamani amara wuxuu faray an ya'huda inuu ka qaado min kulli muxtalimin ay min kulli baaliqin nin kastoo baaliqa diinaara inuu ka qaado aw qiimatahu min almacaafiriy ama diinaar waxuu dhigmo min almacaafiri dharka macaafirka loo yaqaana qabiila eh, eh, macaafiriin lo jiro ree baa samayn jiray dinaar la siisan jiro oo yaman laga keeni jiray marka ninkii dinaar bixin waaya dahab ah macawis ama go macaafiri ah oy qoyskaa sameeyeen oo qiimo badan baa laga qaadi bimacnaa ninkii geel bixiyana waa ninkii geel waayana wa geelkooda laga qaadaya w hawsha wahya macaafiriyadu waa hiyaabun takuunu bilyaman dhar yaman lagu samayn jira weeye xadiidkuna sunanku ku yimaado xadiis saxiixa wey iyo axmedba wa fii haada waxaa ku jira xadiidkan dambe ee mucaad daliilun daliil baa calaa ana aljizyata mucaad nabigu wuxuu diray sanadka u dembeeye tobnaad buu diray asagoo yman ku maan buuna dhintay nabig sal slm isagoo yman ku maqan buu nabigu geeriyooday waana loo sheego waxaa le waxaa laga yaabaa in aad muxuu ahay soo marto qabrigayga oodan arag mar dambe mucaad marka mucaad waa ooyin fa bakaa wa abkaa man xawlah marka ha ooyin baa le tartiib diinta ku dhaqan warku waa caddada waddadaa qoraalkan kuu qaadi somaa taa ku soco xataa talqaani saa ku socaa laydhi orna shaqadan kuu diray qabso yaman asagoo ku maqan buu nabigu geeriyooday riwaayaadka sheega shaam inuu aaday kana soo noqday waa riwaaya munkara ma sugno wax jira ma ah mucaad weligii shaam looma dirin fi xadis maxamad sal slm mucaad shaam ma aadin loomana dirin shaam waxaa ugu horraysay mucaad sanadkii sidoobnaad buu aaday asagoon gelin oon hawl ka qabanina wuu geeriyoodo daacuunkii camwaas buu ku dhintay waa qadiim ulwafaat sanadkii sidoobnaad hijrada ee khaliifku u ahaa cumar ayuu geeriyooday nin yaroo qiimo badan buu ah xilligaa yaman loo dirahayo labaatan sanuu jiray labaatan san labaatankiisa waay wiil yar wey qayrab ah kuwan hadda adduunka jooga islaamna ninkii afartan gaadhay maba qaan gaadhinba ayagu wiil yar yar wey shan iyo toban jiro war shan iyo toban maa kii nayntiga dhashay baa dhaafay nayntiga kuwii dhashay baaba hadda maxay marayaan labaatan iyo he labaatan iyo kubay marhayaane waxaan muxuu ahaa mucaad marka la diray wuxuu jiray he labaatan sano keliya markuu dhimanayo wuxuu ku dhintay soddon iyo sideed sano mise labaatan iyo sideed sano meelahaas ku dhinta soddonkiis ma buuxsamin <clears throat> idan marka la diray muxuu ahaa eh, ciidanka loo dhiibay muxuu ahaa usaama eh, ibnu zayd lix iyo toban toddobiyo toban sano raggaasaa talinhaya oo ummadda waxu qabanaya caali halgan dagaalka u horreeya ka qayb galay mar lix iyo toban sano jiray rawaxile me afar iyo toban jir buu ahaa dadku waxaa weye dad qiimo laho oo ummadda tarhaya hadda waxaa wey laakiin ilaa aad toddobaatan gaadho hirood bartaa ku tagto oo tinka hoosiya kacad u ku madoobaado weli maadan qaangaadhin niman muxuu ayagu qolyaha fadhiidyahe mahorka dhuuqa qolyaha mahorada dhuuqa mahor waa taqan bay la tahay ya mahorka waa tuubada reebaadiya ee juuska lagu cabo wey e, e, geedaha biyaha waxaa lagaga cabaa gahaydhka ama maanyada laga soo siibaa ul dhuuban baa gal laga susabaa tuubadoo kale markaasa biyaha lagaga cabaa idinka hadda maxaad ku cabtaan mxuu ahaaye afakaaraadaad ku cabtaan soo ma mm-hmm. almuhim <clears throat> wa fii daliil calaa ana aljizyata jizyadu hayru muqadarati اljinsi wala اlqadri muhim jiddan masale muhiimu baraarujinaya hadda wixii ka dambeeya wuxuu ku gadaal xoori doonaa shaaficiyu mana sheegayo isagoon sheegin buu ilaa baabka u dambeeya annaguna baabaynhayo sheekhu jizadu ma muqadarat اljinsiba wa muqadarat اlcad baa laisku haya bimacnaa xoolaha laga qaadi ma xoola cayiman ba fidi iyo dahab mise wax kastoo maal ah oo hanti ah oo gaalow ay haystaan baanu ka qaadanaynaa dharkii badarkii dahabkii fidadii subagii saliiddii wax kastoo hanti ah miyaa jizo loo qaadi karaa mise jizadu waxay gooni ku tahay jinsun min almaali khaas ah nooc min almaali khaas kadahabi walfida idan maadaama la dinaar baa laga qaadi ama dhar baa laga qaadi waxaa laga qaatay inay tahay aysan ahayn muqadarat ljinsi aysan ahayn calى an hayru muqadaraة اljinsi nooca laga qaadi ee maalka khaasmi ee waa jamiic alamwaal baa laga qaadi dadka waxay haystaan baad ka qaadi ninkii bere ka shaqaysta yahuudi ah birtaan ka qaadana dinaar wax u dhigma ninkii kabaha kabahan qayb ka qaadanaynaa wixii dinaar u dhigma nin baa wuxuu ka shaqaystaa badar raashinka wax u dhigma dinaar baan ka qaadanaynaa dinaarka lagu qoray ama wixii lagula heshiiyey wax u dhigma oo baan ka qaadanaynaa waraaqu ibi waraaqan qayb ka qaadanayna hadhowbaan cadaysanayna annagu ama dadku muslimiinta siinayna khilaafadii cali yaa marka ahlu kitaab jis laga soo uroriyo xataa xarkuu qaadi jiray ninka xarkaha ka gacsada yahuudiga ama nasraaniga ah, laba xadhig ama xadhig bu ka soo qaada u dhigma diinaar oo dinaaraan hadhowbu meel iskugu keenay muslimiintu dhihi imaada cali wuxuu mari jiray sunnadii abubakar cumar buu ku socday laa sunnata cumaan sunnada cumaan muusan agmarin fii qismati اlamwaal qaybintii dhaqaalaha iqtisaadiga cumaan mulaaxadaad buu ka qabay cali marka waa ka leexday calaa sunati muxammadin wa abi bakrin wa cumara buu ku socday hantida markuu keeno god meel buu iskuu keeni maalin buu qaybin jiray intuu weliba xaaqo maqsinka markay hantida la dhammaysto waxo dhan la qaato yo bakhaarkii baytulmaalka weynaa intuu rusheeyo xaaqu dhex seexan jiray intuu xaaqu rusheeyo ragcateen ku tukan jiray kaana cadlan fi اlamwaal wa fii kulli shay laakiin imtixaan kalaa ku dhacay oo mucaawiya alla ku salliday niman kale marka hawshaas waa lagu ogaa idan markuu soo ururiyo xarkihii iyo birqalixii iyo wuxuu dhan buudhi muslimiinta qaybsada dahabki bay ka qaadan hayaan iyo dharkii fiicnaa wixii xumaa bay ka tagahayaan markaas wallaahi waad qaadaysaan inta khayrka mid wad qaateen buui sharkiisna waad qaadaysaan jizyada dhammaanteed qaybsada ama dahabki soo celiya wix wada qaata xarkaha remiiga siiya birqalaxa ee muslimiinta ah kabaha kuwan kabaha wax meesha laga tegi maayo jamiica aljizya khayriha wa shara waa in la qado odhan jiray la urursan jiray dib loo qaadi jiray walalqadri qadarka la qaadahayana ma cayino bimacnaa dinaarku ma aha muxadad nabigu waa taqdiir kolba baahida markaa taalay ah haddii imaamka muslimka iyo khaliifka uu ku ijtaado in dinaar laga qaado ama arbaca dinaar kolba xaaladooda ayaa hawshaasi noqonaysaa buu leeyahay shaaficidu waxay qabaan ninka haniga ah ee yahuudiga ama dimiga ah, laba dinaarba afar dinaar baa laga qadaya saddex bay u qaybiyaan nin faqiirah iyo mutawasit iyo muusir hani ah ninka muusirkee hanigaa ah, afar dinaaroo dahaba ah. mutawasitka laba dinaaroo dahaba faqiirka dinaar faqiirku dinaar xanaabiladu iyo cumar ayagu waxay xukumeen sida loo badnaa midka haniga afartan iyo sideed dinaar midka mutawasiطkaa labaatan iyo afar diinaar midka faqiirka ahee labiyo toban diinaar baa laga qaadi jiray cumar asagu sidaasu xukumay maalikiyadu ra'yi kaley qabaan axnaaftu ra'y kale qabaan bimacnaa gabagad maxay cadadka laga qaadi iyo xoolaha lagu dhigan yuhuuddu ama ahlukitaabku dimiyiintu muqadar ma ahee yani muqadar binas ma aha bal bilijtihaad maslaxa wixii loo arko nimanku hadday fuqara yihin waba aan haysan wax lagu qoranaya ay bixin karaan hadday dhaqan yihiin xooguu baa loo kordhin hadday aqniye yihiin lacag fiican baa laga muslimiinta u baxsadaa kolba baahidooda iyo awooddooda ayaa ku xidhantahay bu shekh raba bal yajuuز waxaa bannaan an yakuuna inuu noqdo mxuu ahaaye jizyadu ay noqoto an takuuna hiyaaban inay dhar noqoto wadahaban waxulalan waa inaysan min xayu اljinsi aysan muqadaro ahayn min xayu اlqadri wاlcadad wataziidu waa la kordhin way kordhaysaa jizyadu watanqusu waa isdhimi bixasabi xaajati اlmuslimiin kolo baahida muslimiintu ay qabaan bay ku xidhan tahay waxtimaal iyo dulqaadkay u dulqaban karaan min man tu'khadu minhu ruuxa laga qaadaya tabartiisa iyo baahida muslimiinta lagu qondaynaya lagu qorshaynaya waxtimaali man tu'khadu minhu oo min ahli kitaab iyo waxaalihii ruuxa laga qaaday xaaladiisa filmaysaad xagga tanaadka iyo hodanimada iyo wamaa cindahu min almal waxaantii marka gacanta ku hayo hada bilahi towfiiq